وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان باب بيان ما كباب عدينتي وهي جاء fii sifati nawmi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay seexashadii uu seexanayay bal kayfiyadeedii iyo waxyaalihii uu laba imanayay bal sifadeed iyo kayfiyadeed buu baabkeedii yahay oo baabkii kan ka horreeyey wuxuu inoogu baabaystay baabu samar ama dee caweynta la caweeye iyo bal xadiidkii waqtigaa dhacaya taas baynu casharkii kan ka horreeyey kuba soo maray kolley caweynta ama kalaamkii rasuulka jaanibkaa kuba tacalluqsanaa inkastoo la caweeyana dabadeed waxaa imanaysa seexasho la seexdo bal markaa kolley munaasabadu taa weeye oo marka tartiibtan labada baabay isu baabaysayin kale si fiican bay u tartiibsan yihiin waxaana baabku u baabaysan yahay unbal rasuulka ilaahay seexashadu dee ruux kastoo bashari waa seexdaa laakiin waa kayfiyadeedii iyo sifadeedii dee ay ahayd dayashada yeelanaysay aan kaga dayan karaynay bal umuurahaas buu baabkeedii yahay xdثna محمد بن المصنى qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna إسرائيل عن أbي إسحاq عن cبدالله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم xadiidku waa inoo taab noqon doonaa bidn الlahi tacaalى sanadkana waxaan filayaa de waa sanad intiisa badan aan soo aragnay oo bal maala xadiidkan maalkan sanadkiis maxamed ibnu musane iyo cabdiraxmaan ibnu mahdiya israail israailkana waxaan soo aragnay in ladha waa israail ibnu yunus ibn abi isxaaq awowgii abi isxaaq buu kaba warinaya horeadaynu in badan usoo aragnay axaadiista abi isxaaqo aad iyo aad u badnayd dadka ugu idqaar badanna israail ka mid buu ahaayo xadiiska awowgii si fiican u dabiyey una xifdiyey waxaa meesha taalla abu isxaaq waa taabici cabdillah ibnu yaziid nin laydhaa buu ka waranayaa ninka asnaad saxaabigii bara ibnu caazib kolay sharaxan ayo waa baatuuri imaamka laydhaa sharaxiisii ayaa wuxuu kaba cabiray ninkani cabdullaahi ibnu yaziidkani waa maqsuum ninkii reer maqsuum ee reer madiina ee ma aha ninkii la odhanaya cabdullaahi ibnu yaziid ibnu sad ujeedadiisna waxa weeye laba nin baa magacan ku kulmaya midi waa ninka cabdullaahi ibn yaziid almaqsuumi ee uu isagu dooranayo midna waa nin kaleo cabdullaahi ibn yaziid ibnu salte laydhaho kolayda nin malaha aan riwaayo iyo taraajimta ruwaadda iyo dabaqaadka aan kala aqoonin baa ishkaal ku iman karaa sheekhuna nin aada u fatiihuhu ah laakiin dee kollay halkan labada nin uu ku celceliyo midnama noqon karana si uu halka sanadka ugu jiro ninka cabdulahi bn yaziid ibn saki isagu leeya ma aha waa nin atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay ee daciifna kitaabkan tirmidina kuba sugan ama ninka kale cabdlah bn yaziid maqsumi u i imaam maalik sheekhadiisiibuu kaga mid ahaa walow aanu wax weynoo siaase kasii weyneen sheekhadiisiibuu kaga mid ahaa waana mid siqo oo muqri ah oo bal maalan laakiin dadkii taabiciinta ugu yaryaraa intuu la mucaasaroodu la waqti ahaa ama kuwa la da'ba ahaa laakiin aan saxaabo ula kulmay aanu jirin dee saxaabina waad ka warinayaa waxa weeye ninkan xadiidka warinaya waa saxaabi isaguna asxaabtii yaryareed kamida ah, oo cabdlah yaziid alkhatmi baa la yidhaahaa waa reerkoodii waa ansaara aabihina saxaabigu ahaa walow xayaatadii rasuulka aabihii uu dhintay isaguna dadkii beecatu ridwaan isagoo dhowriyo toban jir ama toddobiyo tobana xaadiray buu kaba mid ahaa waa saxaabi kale un weeye cabdulaahi bn yaziid alkhadmi ee kodhaysta ninkan baajurku tilmaamayna halkan maba geli karo ee ka kalena hadalkiiba marka laba saxaabi baa xadiidka inoogu wada sugan kollay saxaabo kaloon bara ahayn oo xadiid ka wariyaana way jirtaa waayo waa saxaabi yar wuxuu hi markaa bara ibnu caazib ana nabiya sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu idaa akhada marka uu gudagalo madajacahu meesha uu jiistanayo ama madajacahu makaanka uu jiistanayo bal dee qiyaas ahaan jiintaynu fadxino ayaa horeynaysa oo madajaca waa meeshii la jiistanayay marjicna iyaduna qiyaaska taata uga dhawaata ama qiyaaska taata ate iyadna waa shay banaan oo la kasrin karo waa meeshan dee gogashiisu ay taalee uu doonayo inuu ku seexdo marka uu seexdo inuu tago si uu seexdo wadaca uu dhibi jiray kafowda bacdiisa kafna inta baabacdo ilaa faraha intanoo dhan baa kaf lagu magacaaba waa baabacada maclasaabic baa kaf laydhaah maxaa la yidhaahaa dee marka ishtiqaaq wax kasta uu doonaa waxaa kaf ula baxdayba ama loogu bixiya halkan oo kale liannaha tadful adaa caniyo dee ruuxuu wixii dhiba uu iskaga qabtaa wixiibuu iskaga kaafiyaayo liajli dalik baa kaf loogu magacaabay almuhimku waxa weyaan baabacada ilaa faraha intaas baa ka la luqada carbeed haddaba waa baabacadiisa ilaa farihiisa oo dhan ayuu dhigi jiray alyumna ee midig taxta qabdihi dhabankiisa hoostiisa al aymani isna midig wey markaa macnaa midigta u seexanayo wey hor waa dhinaca midig buu u seexan jiray rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh markaa uu dhinaca midig u seexdo ee horta waataynu soo marrayba xataa dee inuu umuurihiisa ay casho gelinayeen tayamunka iyo inuu midigaysto oo noocii unbuu kaba mid yahay ee dhinaciia midig markuu u seexdo ayaa muxuu samaynaya waa waqtigaa uu seexanayo kafkiisaas buu dhabankiisa midig ayuu hoos dhigi jiray jiray wa qaala waxaanuu odhan jiray rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka rabbi rabbigayow qinii iga badbaadi iga xafid iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga yowma maalinta aad tabcau soo bixinayso eed soo saaraysa cibaadaka addoommahaada oo waktigaa uu seexanayo dee camalkii maalintii oo dhanna waaba soo dhammeeyey ayuu ducadan buu ku seexan jiray waayo waxaaa dhici karta ruuxu inuu halkaa kuba wafaado waana tan laydhaha nawmu aqulmowt bal ilaahay tawafi kaba cabire ruuxa ruuxdiisa in la qabanayo dee waktigaa uu seexdo lababa qabanayo qabasho dee ku dhimanaya aan ahayne walow dee wixiisaa ku dhimanayana aan dib loogu soo celin kuwa kalena loo soo celina ducaysanayo haddaba tan buu ku ducaysan jiray rasuulka ilaahay rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadaka maalintaad addoommahaada soo bixinayso ilaahu cadaabkaaga iga badbaadi xadiidka isnaadkiisani waa isnaad oo dee raggaas ayaaba ku wada sugan abu isxaaqna hadii laguma sheegay israailna dadkii axaadiistiisa aad u yaqaanay buu ka mid aha xadiiskana dadkii ka wariya waxaa kamid ahaba shucba oon sheekhadiisa ka taxamulin waxay tadliisiyaan aan ka taxamulin ama aan kala xambaarin kolayna marka leega abu baa sanadkiisa istilaaf jiraayo san imaka inoo taalla waa laguba wariyey iyadoo bara ibnu caazib cidi u dhaxayn waa la wariyey saxaabi kale isagoo halkaas soo gala waa la wariyey bal matalan isxaaq baa dhe marka la eega xagga oo dhici karta in xadiidka badnaayde riwaayaadka inuu ku wada wariyey ee xadiidka balsankiisu waa sax axmed iyo nasaa kitaabkiisana camalu lyomi waleyla oo gooni loo madbaceeyey laakiin dee sunan kubra kaba mid ah maha sunantan yar eh na waa ku wariya xadiidka bal markaas umuuraha inoogu sugan rasuulka ilaahay midigtiisa u seexan jira waa mid waxaanaynu horeen habeenkan casharka bilaabayniyo shamaaisha iyo balmilsilada ay leedihiyo faa'iidada ay leedahay ah ee rasuulka ilaahay ficilkiisii iyo camalkiisii iyo wixii uu la iman iyo wuxuu odhanaya kuba sugan ilaahayna wuxuuna yidhi laqad kaana lakum fii rasuulilahi uswatun xasana oo dee waxa weeyaan dayashadii rasuulkii ilaahay ee laynaba faray ayaa waxay ruuxa uu ku kasban karaa dee marka uu horta ama la iman karaa uu ogaado waxay ahaayeen iyo wuxuu laba iman jiray jiray meelaha ugu badanee lagama ogaadano dee kutubtana ay shamailka uba qaas yeeleen iyo dee axaadiista kale ayaa kaba mid aho waa bal matalan markaa tan weeyaanoo waa rasuulkii ilaahay shamaaishiisii wixii laba iman jiray ee ay lahayd inaan kagaba dayano markaa tani weliba waa waxyaalihii dee dayashada gelaya midabtoo loola seexdo taasi iyadu waa mid culimada qaarkood ba waxay kaba dhigaanay de waa waa waxaa ku arki doontaan ninkii aada u gaalacdo wax ay kaba dhigaanay ku cilayaan rasuulka ilaahay midigtan uu seexan jiray ayaa waxay leeyihin qalbiga ayaa dhinaxa bidixa oo kale waxaa markaa seexashadan keenaysay markaa uu midigta u seexdo qalbiga wax mucallaqu noqonaya hagaag baan u gamayno markaa dee dhaqso u toosaya laakiin markan kale waxaa dhici karta hurdadii inuu qalbigiiba mustaqir noqonayo oo inuu aada hurdadii u dhexgalo marka ay taasi laba dheeraato laakiin dee bal kollay arinka xagga ruuxo marka la eego kolba dhinaca uu seexanayo iyo inuu dhinacan munaasirayo hagaag u gamo markaas iyo kol inuu dhinacan hagaag ugubagami waaya wax maa ku tacalluqsan waxyaalaha ay ee ruuxa caadadiisumay ku tacalluqsantahay nin dhinaca bidixun ka yeelan marka dhinacii kale hadduu seexdo waxaa dhici karta inuu qaban waayo iska rogo nin dhinaca midig ugu caado yeelan oo markaa dhinacii bidixaysaa yidhaaheen ay taa ku celeynayla markaasaa hurdo cilminaanna uu helaya qalbiga uu saaqre ayaaba ku adkaanaysa ilaa wixii uu markaa bartay uu isu rogo bal markaa arrintu waxay ku xidhan tahay un tacawude maaha kollay saa ay yidhaaheen geed kalena haddii dadka la odhan laha dee rasuulkii ilaahay say aynu ognahay bal waxba aynoogaba iman doonaan isaga qalbigiisu maba sixan jirin ama midiga u seexda ama midaxa u seexda isaga xaggaa isbedel maba jirinoo rasuulka ilahi waxtaa lagu cileeyana maaha waxa ay tahay un rasuulka ilaahay waa kii xagga midig waxyaalo badan aynu soo marnay horraysiin jire tanna waa taasoo sharafta ay taasileed iyo aadu umuurahaasun ayay tahay waana waxaan kagaba dayanayno xagga ducada rasuulka ilaahay laba iman jirayna dee waa camalkiisii waqtiga uu seexanayo ducadan kuba khatimi jiray rasuulka ilaahay derbigiisii hore derbigii dambaba waa loo dhaafay cadaabkaasna aamin buu kaba ahaa ee mid weyaane horta dee waa tawaaduc iyo cubuudiyada xaqeedu gudanaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh arrinta kalena waa tashriic iyo tacliim inagu inoo jidaynaya in la baraya waqtigaasi waa waqti duco waa waqti dhici karta ruuxu inaanu kaba soo toosin inuu dee ducada kuba dacaysto ummadiina waxay u tahay dee waa tashriic iyo tacliim isaguna waa cubuudiyada xaqeeda uu gudanayo iyo dee baryada nafteedo sideedaba cibaado uba ah markaa umuurahaasuu rasuulka ilaahi ulaba iman jirayo haddaba ficilkaas kayfiyada bal marka dambe hayskaba rogo ruuxu dhinaca kale haysuba roge iyo ducada la yimaadaa waa rasuulka ilaahi wuxuu laba iman jiray inagana sunna inoo ahayd ahaydna yeesha aan fiiro dayanna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wslam xadaana maxamed ibnu musan qaala xadaana cabdiraxmaan waa markii dhaweydu sanadkeeg cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala xadaana israa'iil can abi isxaaqa waa si aan lahayn iskhilaafka abu isxaaq marka la eega xadiiskan riwaayadiisa jira tirmidina jahalkan maahe jaamica uu siyaadihii lagu wariye abu isxaaq looga wariyo dhan waa soo dhigtaa bal taasba markaa maxay tahay sanadkuna waa sanadkaas bal maalan rijaashan aan aragnay rijaashii siqaadkaide can abi can abi cubaydata can cabdilaahi milahu xadiiskii hore mid lamida wa qaala waxaanu yidhi laakiin inta dambe yowma tajmacu cibaadaka marka horta xadiidka waa kii hore un xadiidkuna waa inoo sugan yahay inagoo bal aan sanadka gaarkaa eegahay waxaa meesha yaalla abu isxaaq baa markii hore waxaan soo aragnay cabdullaahi ibnu yaziid inu kaba warinaya isaguna bara ibnu caazib halkanna maxaan haynaa abu isxaaq abu cubayda abu cubaydaha hadday dee mara barkin ka go-antay intaasi waa xadiidka hadday ka go-antayna way raacsan doontaa abu cubaydahan waa ina cabdullaahi ibnu mascuud weeye oo cabdulahi cabdulaahi ibni mascuudkan uu ka warinayaa dhalay culimada qaarkood caamir baa magaciisa ay kuba sheegaan kuwa qaarkoodna waxay dhahan kunyadun unbaaba u magaca ee magac kale maba waa dadka oo taabiciya laakiin culimmadu waxay raasax yeelaan aabihii inaanu wax ka maqlin waa ka yaraa dab wax kaga maqla aabihii marka isaga naftiisa markii la weydiiyeyna aabihii waxba kama xusuusnayn uu ka maqlo marka axaadiista uu aabihii kama warinayo kollay inqidaac iyo kala go' baa ku sugan halkaa inqidaac baa jiro sanadkii waa ka kala go laakiin sanadkii hore ayaa inoo sugan durub kalena xadiisku ikhtilaafku waa leeyahay ikhtilaaf intan ka badanna abu marka la eega xagga xadiidkan sheekhiisu ciduu yahay waa jiraaba laakiin halkii aynu ku soo marnay yowma tabcadka cibaadaka ayuba halkan ku sugnayd yowma tajmac tabcadku waa soo saarka iyo soo bixinta qubuurta marka laga soo kacayo ee kolay bacsigaasna waxaa la socda dadkii in la wada ururiyo xashrigii iyo jamcintii si loo geeyo halkii loogu xisaabayay loo geeyo oo nashrigii bal maalan markaa maalintaad ururinay keenayso qubuurtooda markay ka soo baxaan addoomaha iyo meel keliya ad suu wada keenayso ilaahu maalinta cadaabka iga badbaadi xadiikan waa kii hore xadaana maxmud bnu kaylana qaala xadaana cabdrazaq qaala xadaana sufyaanu sufyaankana waa sufyaan thawri can cabdilmalik bni cumayrin can ribciyi bni xiraashin can xudayfata qaala anahu qaal cabdimalik bni cumayr iyo ribciy bnu xiraash labadooduba taabiciintii bay ka mid yihiin laakiin ribciy bnu ciraash waa nin muxadramo waqtigii rasuulkaagaa ku soo gaadhay yaanu laba kulmin waanu nin ahaa caabid ahaa haddana markii dambe aad buu u weynaaday oo boqolkii hijrada iyabuu dhintay walow dee mukhadram yahay ninkaa weyn yahay oo da'diisa ayaa aad buu u cimriyey waana nin isaga iyo niman ay walaala ahaayeen kolley tarjamadooda siira carab noolaala umuuro cajiiba ayaa kuba sugan ee adigu cibaado badan lahaa isaguna nin ah oo rijaasha lixda aba adigu markaan rijaal isku tukaba mid yaban nin caabidaan ibciy bnu xirash xudayfat bnu lyamaan baa wuxuu hi qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa awa marka uu bulmo uu yimaado weeye uu soo gaadhay ilaa firaashi firaashkiisa koley aawaada barkood halkaas bay ku dabdiyeen adigu dee labadaba waa laba maado macruufo una waa ficilkood ee marna hulaasiya marna dee rubaaciga ama dee hulaasiga masiidka ah marka aawaadna waxa badan inta badan waayo xadiisan wuu inoogu soo socdaaye inuu mutacadi yahay awana inuu laazim yahay koley laazimkaana makaalkan ku soconaynaan ah, ku laqbaysanayna oo kakala karoon idaa awa marka uu u dumo oh, ama uu yimaaduu soo gaadho wiila firaashu gobashiisii firaashna waa de waxaa lagu seexdo ama waxaa la goglado gobashii uu ku seexanayay bal taasna waa waxa noo dambeeya haddii a layidhahdo firaashkii waxyaalo marka uu soo gaadho rasuulka ilaah usoo budna ujeedada uu jeedsado gobashii yimaado qaala wuxuu odhan jiray allaahuma bismika amuutu wa axyaa waida stayqada qaala alxamdu lilaah aladii axyaana bacdamaa amaatana waileyhi nushuur waa dikri kale oo laakiin marka uu rasuulku seexanayo iyo marka uu toosayo wuxuu odhan jiray ee dikri ahaa ee dee bal inagana wina barayay tacliim iyo tashriic baa inoogu sugnayd aduu kaa mida xadiidkana tirmidi oo jaamiciisana ku wariyey bukhaari iyobaa la wadaagsaday kolle jaamicana xasanun saxiix buu ihaha lakin wuxuu markaa idhi qaala wuxuu odhan jiray rasuulkii ilaahay allaahumma ilaahayow allaahumana dee macnaheedu waa ya allahna miimtan xagga dambe kagaba sugan dee shadan ayaa waxay culimmadu yidhaahaan waxay bedel ka tahay yaadii xarfu nida ahayd oo marka kale yaa allah aan leedahay ayaa intoo dhan maxaa la u dhigmaya yaadaa iyo allah labadaa u dhigmaya ismigaa ilaahay allaahumma oo miimtani waxay ciwam iyo bedel ka tahay yaadii xarfinido ahayd saa daraaddeed baan loo jamcin oo yaa allaahumma lama yidhaaho ama haddii dee lama yidhaaho shicirada qaarkood baa lagu arkay iyagoo rag ay markaa labadooda isu geeyeen waa shacdoosta ibnu maalik idhaa washadda yaa allaahumma fii qariidi anaa shicir markay noqotiyo shicir shadda yaa allaahumma tahay ee waxa weeyaan waayo shicir baa taa yimi ama lagu arkay nin shaaciro shicirkii dee miimtani ciwad waxay ka tahay yaadiye oo markaa waa yaa allah ilaahayow bidnika waa adiga magacaaga xusitaanka aan xusayo waa bidikri ismikada magacaaga xusitaanka aan xusayo ayaan amuutu ku dhimanayaa wa axya aan kuna noolaanaya maxyitu wey intaan noolahay dee magacaagaan xusaya dikrigaagaan badin markaan dhimanayana iyadana magacaaga ayaan waxa weeye kuba dhimanaya xusitaanka aan magacaaga xusayo ayaan kuba dhimanaya xusitaanka magacaaga xusayana intaan noolahay waan kuba noolaanaya bal waa macno kalaame dee aan kuba fasirayno aimada qaarkood oo dee iyaguna halkan dhankuba waxay kuba fasiraan yabay dee munaasabadan dikrigana eegayeen iyo qowlka rasuulkii ilaahay ee dambe alxamdu lilaahi aladii axyaana eegayay in mowdka halkan looga jeedo dee wuu seexanaye iyaduna waa ta annowmu akhulmowtba bal dee si aan soo sheegayna qur-aankana inoogu sugan tawafir ruuxna markaa waa dhacaya yaanu dee ka la ah maalinta wafigii dee waa marka ajashu ay dhammaata ruuxa ruuxdiisa lala qabanaye allahuma ilaahayow bismika waa xusitaanka aan magacaaga xusayaan amuutu kuma dhimanaya waa dhimashadan yaroo ama aan seexan ku seexan waxya iyadaanan kusoo toosayaayo dee marka aan toosayana magacaaga waan xusi waana inoo dambaystaaba marka aan dhimanayana ama aan seexanayana magacaaga waan xusaya bal taasna iyadoo munaasabada dikriga ay tahay halkii kala qaateen aimada qaarkood ee kuba sharxay iyo xikmada kuba sugan in waktiga la dhimanayo waktigan la seexanayo lalaba yimaado oy dhici kartana dee in seexashada ruuxaadu kuba soo toosin marka la toosayana lala yimaado ka dambe axyaano ay kuba sugan tahay ayaa macnahaasna laguma fasira waana lama macno waadixa allahuma bismika muutu waxya wayna deeqada markuu rasuulku soo toosana ee hurdada ka soo kacana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur alxamdu xamdi ilaahi ilaah buu u sugnaaday alladii ilaahaasoo na soo nooleeyey waa na soo toosiyey maka halkan oo dee waanu seexanay waxaa dhinkoo kalaanu ahayn ama bal matalan taasoo waanu hurudnay ilaahay waa kana soo kiciyey ee bal matalan na soo nooleeyey ilaahaas baa mahad iyo xamdi leh bacdamaa amaatana intii uuna diray dabadeed macnaa intii uuna seexiyey dabadeed ee aanu seexanay oo bal maalan taas aanu dee ruuxdayadii daahir ahaan tacaluqi badan iyo shucuurkiiyo ixsaaskiiyo dareenkii xaggaasi markuu joogsaday si wax dhintoo kaleba aan noqonay xaggaa kalaba mid ahayd dhimasho ilaahay na soo kiciye na soo nooleeyey ayaa mahad iyo xamdi leh weylahi xaggiisana nushuurulaaban ku ahaaday waa marjaca iyo dee soo bixi helitaanka iyo taa xashri iyo nashribaad xaggiisu ado isagaa loo amadaamayna cid kastaabaa u noqonaysa isagaana dee san imakaba halka noo toosiyey ee noo soo nooleeyey bacda alnoom isagaana dadku marka ay dhintaan guud ahaanba iyo wixii dhintayba soo noolaynaya oo soo saaraya oo iskeligii dhabadeedna xisaabaya abaal marinayada alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatana ay ayqadana bacdama amaatana wa ilayhi nushuur isagaana xaggiisa marjaca iyo taasi adima rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taasuu laba iman jiray labadaa dikrin waxaana bal markaa taasi ay tahay waa baraarujin laynagu baraarujin iyo tashriic sidaa soo sheegnay baraarujin laynagu baraarujinaya insaanka inay u habboon tahay ay dee ruuxii insaanka ee muslimka ee multasimkaha inuu dee soo jeedkiisaba uu sameeyo ama baraarujin uu soo baraaruguu soo toosay ku xusuusto waxaweye bacdanoog bacdigan waatan cibaaradan waa ilahay nushuur bacdiga iman doona iyo markaa la dhintay in laysu soo bixin doono dee arrinkuna aanu ahaynun waxaan dee sir un la iskuba daynayo ee dad oo dhammi ay rabbi ay uga laabmayaanu camalkoodii kaba abaan marineen taasna ay keento inuu ruuxu wixii uu maalintaa ku badbaadiye laba yimaado wixii uu ku halaagsamayana iskaba ilaaliyo bal markaasanna waa adkaasii hurdada iyo soo jeedka toostaanka ayuu xadiiskana kaga midiya saxiixeen xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana mufadl bnu fadalata can cuqayrin uraahu can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat anhaa qaalat bal xadiisku waa inoo soo socdaa waana xadiis bukhaarina wariyay san oo musanifku xataa sanadkan jaamiciisana uguba wariyay waa xadiiu saxiixa qutaybat bnu saciid horeanu soo maray aadna waa u badan yahay mufadal ibnu fadaala oo kunyadiisa abuu mucaawiya la ydhaaho waa nin isaguna atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid aha waana nin siqa ah weeye oo siqaatu ruwaad kaba mida ninkan waxaa ku xiga cuqayl nin la yidhaaho waxaana cibaara dhacday uraahu can zuhriyi markaa shaki baa sanadka ku yar sugan oo mufadal ibnu fadaal oo nin iqa ayaa wuxuu leeyahay xadiidka ka warinaya cuqayl cuqaylna cayntu way damisan tahay oo waa ismu musaqara weeye ismu musaqara waana nin macruufa oo asxaabtii zuhri marka la eegayo xabtiisii raggii ugu waaweynaa kaba midee laasimay inta badanna laba joogay xadiidkiisana marka la eega dadka yaqaani aad u dadiya dabaqada koobaadba ah ma raggaa hore ah oo cuqayl ibnu khaalid alayli la yidhaaho kollayna markaa saxiixaynba eego caqilka badan ee cuqayl markay saxiixayn iyo adiguba la eego waa wax koobanoo dee markaa aad u yaro ninkan iyo uu kaba mid yahay marka cibaarada mufadal baa wuxuu leeyahy uraahu waxaan u malaynayaa waxa weeye uraahu ay uraa cuqaylan cuqayl baa waxaan u malaynayaa waa tan imika mufadal baana hadal kale damiirkan uraahu dee marka la eega ee mafcuulka dhacayaana wuxuu ku dhacayaa cuqayl ama dee ruuxa mutakalimka ihi waa mufadal ficilkuna dee waa macnaa adunuhu weeyo sidoo musama u binaysay laakiin waa habka ku yimaado uraahu waxaan u malaynaya warinaya cuqayl can zuhriyi raawiyan can zuhriyi zuhri inuu kaba warinayaan u malaynaya malaa shaki baa ka galay laakiin cuqayl saan soo sheegnay waa min kibaari asxaabi zuhri intana xadiidkan musanifku sanadkan unbuu jaamiciisa kuba wariyey cibaaradan uraahuna kumay sugnayn waa wax shamaa'ilku ku sugan oo macnaa xadiidku waxa weeye shakigani wax raada uu ku leeyahay xadiiskii ma jirto jaamiciisa markuu xadiidka warinayana intani lama isocon ee waxun baabay ahayd can cuqaydin can zuhriyi bay ahayd oo cuqayd zuhri buu ka warinaya xadiidka intana waxba taasiir ma laha shakigan uu shakeeye bal cidda uu ka warinaya bal meesha cibaaradan yar shaki uu kuga sugan yahay curwa zuhri iyo curwiya caaishana waan garana qaalad waxaa tiri marka caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa awa marka uu dunmo ee uu yimaado weeye gogoshiisa ilaa firaashii gogoshiisa kula laylatin habeen kastaba maaha marmarun un habeen kastaba markuu gogoshiisa yimaado soo gaadho ee uu jiifsado jamaaca wuxuu isu geyn jiray adigu markuu gogoshiisa usoo dunmo un weeye jamaaca wuxuu isu geyn jiray kafay labadiisa kafkuustaa isugu geynaya fanafasa markaasuu tufayayoo fiihimaa labadan kaf ee uu saa isugu geeyey ayuu riiq yar oo ama dee nafqi latiifa ah waa afuufid yaroo malaa in yaroo riiqi laba socoto barkoodna nafsiga iyo tafliga markay kala farqinayaan tafliga waxa leeyihin waa afuufitaanka laakiin canuuf yar oo khafiifa ah la socota laakiin tan aan hayna nafsigu waa nafqi latiifo uun oonay waxba la socon taas bayta waa dee bacd alculamaa qowlkoodu suu yahay ay ku kala farqiyaan luqa ahaan labada matalan ficil wuxuu ku tufayey labadii san kafe uu isu geeyey marka muxuu yeelaya waqara fiihimaa waanu aqriyayay wadu kolleyi ma keento tartiib ma keento marka dee kollayni mudlaqa jamci hadday tahayna cibaaradu haddii dee nafsigu horeeyey oo qiraa'adu ay dambaysay iyo hadday qiraa'adu ay horeysay oo nafsigu dambeeyey cibaaradu way u suubataa labadaba waayo wowdani waa limudlaq aljamci oo markaa ma keento dee tartiib ma keento riwaayadka qaarkoodna faqara ayaa halkaa taalay oo barkood ay markaa macmuul noqonaya inta tufitaanku horeeyo nayfacdu tacadiin bay keenayeen inay qiraadu dambayso laakiin bal adugu kole culimada qaarkood siay raajax yeelaan oo ay leeyihiin dee nafsigan qur'aankii la aqriyey iyo kalaamkii ilaahay ahaa ayay asartiis iyo barakadiisii naqaansa waxaa la tufaya dee sa loolaba imanayaayo inay qiraa'adu horeyso dabadeedna nafsigu dambeeyo barhkoodna iyagoo taa eege laakiin cibaaradan aan hayna labada xaalo dee markaas midna gaar ahaanteeda uguma sugno oo labadii waa ixtimaalaysaa qaraatiina uu aqriyayo muxuu ku aqriyayey qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq faqul acuudu birabbiinnaas saddexdaas suuradood ayuu aqriyayay markaa uu aqriyo tufitaankaasna waa la jiraa ayuu uma masaxa waa masaxayay bihimaa waa bilkafayn labadii kaf ee uu qur-aankii intuu ku aqriyay uu kuna tufay ayaa wuxuu ku masaxayay mastadaaca inta uu faro waa min jasadii ay mastadaaca masxahu min jasadi inta uu karo inuu masaxu gacantiisu gaari karta weeye jasadkiisa ka mida oo ujeedadu halku ku bilaabaya way noo dambaysaaye ee jirkiisu kolkol waxaa dhici karta labadiisi gacmood meelo aanay gaadhin inay jiraan waa inta uu gaadhsiin karayo gacmihiisa ay gaadhi karayaan gacmihiisu ee uu karayo inuu masaxuu mariyo ayuu marin jiray mastadaaca min jasadi mastadaaca waa inta uu karo masxahu min jasadi masixitaankiisa oo masaxe jasadkiisa kala mida yabda waanu bilaabaya bihima ay bilkafayne rasahu madaxiisa iyo weja wejigiisuu ku horraysiinaya iyo wamaa aqbala min jasadi wamaa aqbala waxa soo qaabilsan xagga hore ee min jasadihi jasadkiisa kaa mida ah, oo horta madaxa iyo wejiguu ku horeynayay dee iyadaaba ashrafulacdaa haddana jidhka intaanu dhinaca damba masixin ayuu dhinacan hore wixii uu ka gaari karayo gacmihiisa ka gaadsiin karaya ayuu marinayay gacmihiisa oo waa madaxiisa iyo wejigiisa iyo jasadkiisa inta xaggan hore usoo jeedeyso oo markaa ayuu markaa xaggan hore jasadkiisa kaga mida ayuu gacmaha marinaya labadiisa kab caaisha waxay tidhi yasnacu daalika arrinkaa uu samaynayey daalikana waa madkuurkaas ee madkuurkaa muxuu ahaa jamculkafayn iyo anafti alqiraa iyo almatna intaasa inoo wada horeysay labada kafoo laysu geeyo iyaduu ku tufo qur-aankii saddexii suuradoodoo la aqriyo matxigii intaasoo dhan dee marka hore ay laftigan ishmaaro ku dhacayo dee madkuur ahaana waan ugu celinaynaa inay mid keliya may ahayne yasnacu daalika waxaa la soo sheegay ee madkuurkaa wuxuu samay samaynayay alaaa maraatin saddex goor baa rasuulka ilaaha samaynaya macnaa saddex goor buu taa la markaas waxay noqonaysaa qul huwallahu axad saddex goor aqriyo qul birabbilfalaq iyo qul acuudu mid kastaba saddex goor aqriyo daharka xadiidka haddaan eegnana saddex suuradood inuu israacinayay oo ku tufayo markaa marinayay haddana saddexdoodii haddana mar kale israacinaya haddana israacinayay e hadduu ruuxu markaa mid kastaba saddexdeedii laba yimaadana kolley maqsuudka waa ku xasilaya oo dee saddex saddexdoodii markaas ulwalla waxadna saddexdood loo israaciyo ula cudubarbelfalaq waayo arrinku daahirku waa taase laakiin maaha sariix dee maaha aan idhaahno nas weeyaanoo wax kalama ixtimaalaya maahe baltaabo cibaaratan yasnacu daalika ay caaisha kaba cabirtayna waxay culimmadu idhaahaanba iyadoo yafcalu halkan la ydhaha tan baa kasii xeel dheer oo sunciga waxaa la ydhaahaa oo dee suncigu uu noqda ijaadatu ficl waxaa dee la samaynayo aad loo fiicneeyo loo dabdiyo loo sugo ayaa sunxigu uu yahay hadee farsamadii iyo dee farsamayntii ama ficilku ee mutlaqulficli baabu kuba dhacayaa marka arrinku maaha dee inuu intuu in yar yar marmaryo iskaba daynaya waa hagaag buu dee ficilka caynkaasa uu laba imanaya weeyaano rasuulka ilaahay saddex goor buu taa samaynayay bal markaa xadiidkanasa inooguba sugan umuurahan imika inoo bilaabmaya ama dee tan iyo cibaadaadkiisa inoo raacayaan oo waxyaalo dee ah maxal qudwo wada ah oo dee umuuro qaarkood aynu soo marayoo maalan kabihii iyo waxyaala iyo awqaada qaarkeed waxaaba iska ahayd waxaan cilmi ahaan meel qaarkood ku ogaano koley wakti kastana maalan dadka qaarkood dadku iska yeeshaan dee caadadood kabahooda noocay u yeeshanayaan u samaysanayaan iyo dharkoodu iska dhici karto dee dhibaatkii kolba dee curfigii waktigaasi uu ruuxii uga xadido umuuraha misada waa umuuraha maxal qudwa ah shamaaishii rasuulka istifaadkiis ama wixii uu laba iman imaanayee ta ay tahayna ay dee marka la eego adabtii sunnihii iyo ajri iyo ficil ruuxii dayasho laba yimaada intuba inooguma sugnayd xadana mxamed bn bashaari qaal xadaana cabduraxmaan ibn mahdiyin qaal xadaana sufyaan way nagu soo yar noqnoqonayaan raggani waana rag wada aima saddexdoodu can salamata bni kuhaylin can quraybin can ibni cabaasin salamat bni kuhayl iyo qurayb labadooduba taabiciintii weeye kollayna waxtaasba ma kala weyno adugu markaas tilabanka ibnu kayla waa taabiciinta ama dabaqada afraad ee ruwaada waa zuhri iyo qataade iyaba isku waqti ah isna iyar buu ka weyey kuraybo waa horena waan usoo arag waan filaya kurayb bal dee kutubta dhexdaana hin abu kurayb kan imaamkaynu marar badan soo aragna mooyaane magac ahaan imika kurayb kanun baaba inoogu sugan oo dee nin kaloo kurayb la yidhaaho taasi waxaweya kurayb ibnu abi muslim oo nin muwaalidii reer bani haashim ka mida ah, ama mooli ibnu cabbaasba isaguna waa nin taabici taabiciintii dhexe dabaqadii xasan albasri iyo maxamed ibnu siriin dabaqadoodiiba can quraybin can ibni cabaasin ibnu cabaasna mawlihii baaba laydhaa waana dee adigu ninka qurayb abi muslim alhaashimiyi waa mawla ahaan reer bani haashim haddii loo nisbeeyo ama mawla bni cabaas anna rasuul اllahi sala اllahu alay wasalam rasuulkii ilaahay naama uu seexday xataa nafaka ilaa uu quuriyey wa wuxuu rasuulka ilaahay idaa naama marka uu seexdo nafaha waa quurin jiray arrinku waa arinka dabiiciya oo dadka qaar dee markaa dabiico ahaan ay keenayso caadaab oo markaa waxa weeye shay dee quuradu madmuuma oo mustahjana oo laydha waa waxuna ma waxaan toosayn dee taas maaha rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh taas waa lama iman jirayba weeyaan oo markaa waa laga maqli jiray sawdkaas ee aan quurada nidhaahno markaa uu seexdo wa kaana idaa nafax faataahu waxa u yimi bilaalun bilaal baa u yimi bilaal baa u yimi faadamahu wuxuu ogeysiiyey bisalaati salaadii baa waqtigeedii gaadhay salaadii subaxna way ahayd isaguna de intii hore o dhan rasuulku muddo ayuu dee tahajud ayuu salaad oo markaas markii waktigu dhawaado in yaryar seexday bay ahayd faadadahu bisalaati salaadii subaxda ayuu is-ogeysiiyey in waqtigeedii gaadhay faqaama rasuulka ilaahay uu kacay oo u istaagay wasallaa uu tukaday oo salaadii dee ugu yeedhayay bilaal uu ogeysiinayay walam yatawadad ma weysaysan waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isaga hudadiisu weysada may jebinahayn sababtu qalbigiisu ma seexanayn weeye indhihiisunbaa seexanayay ambiyada kalena waa saasoo kale bal markaa rasuulka ilaahay dee uu kacay uun si u tahajudaya unbuu yar seexday uu gamay markii dee salaadii gaadhayna uu kacayo si unbuu kuma tukaday faqaama wasalla walam yatawada wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan qisatu macnaa xadiidka intan waa ka dheeryahay qisa ku sugan qisadu way noo soo socotaa haddii aan la yidhaaho oo dee imanka intan ee kooban xadiidku waana xadiis bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo ay tirmidi la wadaagsadeen intana waa ka dheeriyeen laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaaba casharka caawa intaynaan ka bixin inaan qisadan iyo xadiidkaba gaabno isagoo intan ka dheero qisadanu sheegayana ay noogaba sugantahay caawa haddii dee insha allah waa qaybaha ugu dambeeya casharka ayuu noqon doonaa haddii ala yidhaha hadii dee balaayo caawa kala mid casharkaba buu madaxiisa noqonaya inta inoogu suganna waa halkan naftiguna waa taa macnihiisu aan sheegnay arrinkuna waa iska dee dab waxa shay amar caadiya una dadka qaariyashaan kuwana aana yeelan shay mustahjana ama madmuuma maaha waa kaa rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh saxaabigan inoo sheegay in sadkaa laga naqli jireen xdثna isxاaq بن maنصوr qal xadثna cafan qal xadثna xmad بن سلمة عن ثاaبت عن أنس بن مالك أن رsuul الlahi صلى الله عليه bal xadiidku waa xadiid isaguna saxiixa oo tirmidi waxa la wadaagsaday muslim baaba saxiixisa inooguba sugan yahay tirmidina wuxuu ugu jaamica kaba cabira inuu xasan saxiixaya waa cibaaradiisii ragkadna waa rag aan soo wada aragnay un xamaad binu salamana waa imaam welibana marka haabit lbunaani la eego haabit lbunaani xadiidkiisa waa ninka ugu yaqaanay ugu idqaab badanba oo muslimna iyadoo kolay marka dambe malaaxigtigiisu heerkii lagu yaqaan may ahayd nin imaamo oo caabidana uu ahaa oo de saalixa xifdigiisu meelo qaarkood haddana markay saabit axaadiistiisu noqotay ilaa taas ismay bedelino muslim inta badan dee saabita dariiqiisaas buu wax kaga wariyaa bal waxa weeye in saabit bukhaari kolley wax saasa meel yaroo dee shaahid iyo taasoo u mooye kumaba laho ay keentay taas ibnu xibbaan oo kale iyo qaarkood inay bukhaari taa aad uguba duraan ahmayamuud taa uu idhaahaaba in isagoo dee rag tiriyeen oo leeya ragga waa kamarka u hooseeya wax ka wariyey ninka ninkaa xadiiska kitaabkiisa kaba ilaa dee wax ama waa laga roodaa cibaaro saasa wakaba cabiro kitaabkiisa yaree mashaahir culamaa ila masar wuxuu yidhi haddaba anas ibni malik ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa awa ficil nagu soo noqnoqday weeye macnaa waa markuu u dhunmo ama uu gaado weeye uu tago ilaa firaashii gogashiisa qaala wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh alxamdu lilaahi aladii adcamanaa wasaqaanaa wakafaanaa waaawaa fakal miman laa kaafiya lahu walaa mu'uya ana waa iyadna adkaartii waqtigaa la seexanayo iyo waxa weeyaan rasuulka ilaahay noogala sugnaatay ay tahay inaan ilaalino dee baraka iyo khayr iyo wax kasta ayaa kuba sugan bal tan baanu dee rasuulka ilaahay buu loo odhan jiro wuxuu odhan jira alxamdu xamdulilaahi ilaa sugnaaday alladii ilaaho adcamanaa naquudiyey nasiye waxaa dee aanu ku nool ee cuntaba ah wasaqaanana waraabiyey kolay munaasabada halkana seexashada ay uga leedahayna dee ruuxu matalan markuu wax cuno waxaba aan gaajaysnayn haraadamayna wax kale oo cabsi iyo waxyaalo hurdada ka bowliyaana aana ama ka kaxeeyaana aanay jirin dee waa seexanaya laakiin nin gaajaysan rafaadsan haraadan cabsi kala hayso dee waatan waxawey hurdaba uma imanayso hurdaba uma imanayso oo dee waa nacabtaas waaweynee noloshuba ay ku xidhan tahay oo dee haddaan cunta iyo wax la cabaa jirin ruuxuma noolaanayo hurdadna waa taasoo kaleo ruuxa hadduu hurdo waayo dee iyadna mada nololii uma jirayso iyo taasoo kale bal haddaba marka alxamdu xamdulilah ilaah lagu sugnaaday alladii ilaah acamana quudiyey wasaqaana waraabiyey wakafaana kaafiyey ee anaga muhimaadka yegi iyo wixii dee nahami gelinaya mana naga kaafiyeyba wixii na dhibayo oo dhan naga daafacay wa aawaana hoy noo yeelay weeye oo macnaa jacala lanaa ma'wan meel aan degno meel maskadoon gallo iyo gurina siiyey oo annaga xaggayaaga taas tan imanka hor ficilkaan lahayd markii hore awaa iyo aawaad laazim iyo mutacadi buu ku kala yimaadaa walow aawaad nafteedan oo laazimana ay soo naqliyaan culimmadu awaad nafteeda oo mutacadiyana ay soo naqliyaan laakiin waxa badan awaana inuu laazim yahay aawaana ay mutacadi tahay imankana waa mutacadigii oo waxay noqonaysaa annaga na siiyey meel aan galo gallo hoynoo ah oo dee aanu ku asturannahay oo dee hoyno oo aan naga dhigin ama dee ruuxaa gidaarada iyo banaanadaa jiifsanaya ama saa dee waxaweyaan waxyaalaha kale waxaan dee lahayn meel ay kuma hoydaan aan nagaba dhigin wa aawaana wakafaana na kaafiyey oo naga kaafiye wixiina dhibayey iyo wixiina hadigelinayay wa aawaana na soo dhumay oo noo yeelay macnaa na'wo iyo maskan iyo meel aan gallo fa kam min man laa kaafiya lahu walaa mu'miya fakam waxa badan miman duulbaa badan iyo khalqi ama dee in badan oo khalqiga ka mida oo laa kaafiya lahu wax isaga wixii dhibayey ama wixii hamigelinaya ka kaafiya u sugnaanin oo dee kolba ruux imtixaanan dhibaataysan cadowgiisii laguba samiday oo dee waxyaalahaasna waaba jiraan oo waaba taas walaamu u ya cid dee hoy u yeesho oo hoy dejisaana aanay uga sugnaanin oo dee isagoo aan lahaynba taa laguma imtixaanayo banaanka iyo gidaarjiifada taasi waa iskaba badan yihin in badan baaba taasa kabtuna waa tii dee bal maalan bimacnaa kasiirkaade khabariyadahay bal markaasna maanta istifhaamyadahay waxa dee ilaah baa de haddaba nicmadaa leh oo dee nicmadaa weyne uu noogu nicmeeye idcaafkii iyo isqihii iyo kifaayadii iyo inuu iiwii ama inuu hay noo yeelay nicmadaa weyn isagunbaa xaggiisa laga helaa isagunbaaba waxa weeyaan dee noogu nicmeeye isagaa xamdi kuba leh oo fakad mallaka fiihu lahu walamu iyona tahjabor waxaaba idhaa ama waxay idhaahaanba nicmada qadarkeeda waxa la gartaa marka la waayo oo kale oo nicmadii haddii dee ruuxii aan marka aad aragto ama aad dareento ka aan nicmadaa lagu intay adigu keligaaseen kolkan waxaa dhici karta nicmada inaanay ku muuqan ruuxa caafimaadkiisan inaanay uba muuqan oo dee kii faa'iidan kale uu kuma jirayo nicmadii laakiin marka uu waayo oo kale ayuu qadarkii nicmada garan ama dee uu arko ruuxa aan nicmada isaga loogu nicmeeyey aan haysan oo kale uu arko ayaa qadarka nicmada u muuqanaya sabab waxa badan in badan oo badan khalqi dee aan iyagu haysan cid kaafido oo ka kaafido waxyaalahaas bal maalan aan haysan cidee waxa weyaan hooy u yeesho iyo meel ay degaanna aan haysan iyo meel ay galaan ee eh, haddaba ilaahayna siiyabaa xamdigaas iyo nicmadaa leh xutanna waxaa aduu kala midkun waa adkaartii iyo waxyaalaha isaga inanu baraarugno ruuxuu ilaaliyo waqtiyadaas ee uu seexanayo isagoo rasuulka ilaahi iskaba dayanaya ilaahayna nicmada uu siiyey uguma shukreeyo dee eh, arinku dayasho u waa shukri nicmadii ilaahay ee eh, umurahan tadkaratay aqoonsatay aad rabbi ugu shukriyeyso ilaahayna wuxuu lain shakartum laaziidanakum xadaana xuseyn bn muxamedin alxariiriyu qaala xadaana sulaymaan bnu xarbin qaala xadaana axmed bnu salamata can xumaydin can bakr bni cabdillaahi lmusaniy can cabdillaahi bni rabaxin can abi qataadata ana nabiya sala allahu calay wasalam xadiidka waan gaari doonaa xuseyn ibnu muxamedin alxariiri waa sheekha tirmidi xariiri baana ii taalla waata ii taalla matiga arrinta layaabkalina waa mid imika sharaxan anayago sharaxii baatuurin oo kale dabcadan odhan jiray waa dabco cusubba ayaa dhawaan imika masar qorooyinkan casharada ha u dhegaysta ay soo direen markay ogaadeen kitaabkii in la bilaabay aadesaaraganaansabae ku xidhiidhan markaa waxaa iigu sugan xariiri laakiin hadday aljariiriyo idinku sugan tahay ha oo kitaabka yaa la taataabanin aljariiriyo cidday ugu sugan tahay si maxamed xawaamo la yidhaahyo kolley mashhuura adigu dee macruufa dee markaas kolley nolol aan kuma ogaayo kitaabkan adigu soo madbiciyey walow aanu axaadiista qaban in yar meelmeel yar mooyaane ayaa wuxuu leeyahay aymo saddexa waa ku dabdiyeen oo kutubtoodii waa dahabi kitaabkiisa kaash waan hayaaye laakiin imay suurtagelinanu laabno dabcaduna kalay dabco aan ku kabsoonaan kara maahaan haystaa ibnu xajar taqriib waa sida uu leeyahay walow dabcadana haysta ay ka duwantay taas imaam ibnulcajami la yidhaaho oo isaguna xaashiye kaashifka kuba oo isaguna xafnu xajar dabaqadiisii ahaay oo kale dhammaantoodba xaq yar bay hoosta kaga qoreen buu leeyahay ismigoo macna waa alxariiriy dambiyo rag kale oo kitaabkan xaafida taqriib dambiyeyna waa taas koley kitaabkan taqriibna isagu uu madbaceeya dabco oo anfilayo dee koley ha dabco iska fiican ayuu madbaceeyo dee malaa dadkan koley dadka asxaabka barkoodna ay maka hayaanba ayama haystaan saasuu leeyahay oo wuxuu dooranaya marka alxariiriyu inay tahay laakiin dabcada taqriiboo kale aljariiriyu baa kuma sugnayd nusooyinka kalena aljariiriyu baa ku sugan dee maxaana walow deemka taasi bal umuuraha uu sheegaya malaa tatabuc iyo hubsasho ay u baahan tahay haddana mala waxay ila tahay jaanibkan oo dee kale kutub dhowrana kutubta taraajimta kutubta mutarifka ee mukhtalifka sidaa dee tawdiixu mushtabiha ibnu naasiridiin iyo rag malaa malaa kutubda yar muraajaca ay u baahnayd laakiin haddana malaa jaanibkan kale ee dadka qaarkood u qoran baan raajax yeelaynayna oo aan oranaya xusein ibnu muxamed ibn jariiriyo waa nin xusein ibnu muxamed ibnu jacfar la idhaaho oo idhaaha waxa loo nisbeeye waa jariir ibnu cabdillahi bal markaa xariiriyuna waa nisba ilaa bayc alxariiri ama suncigii jariirina hadday tahay jurayrina horeynu u soo maray rag la idhaaho jurayri waa magacyo mista u yimaadaane bal imanka jariiri baan haddana walow aan hadalkan adage uu sheegay bal matalan aayimo kala duwanna kaba soo naqliya ka yar baydhayo jariiri baan leeyahay se laakiin waa waxa aan wax ka duwan arka ama si kale raajax noqoto marka dambe aan se eegi doono haddaan kutusaa wada laabne waxa weeya waa nin saata uunoo sheekyadan tirmidi kaba mid ahaa kolleyna tirmidi kitaabkiisu inoogu sugan yahay xadiidku marka la eega dee inta ka dambaysana waa sanad saxiixa weeyaan waana xadiidka saxiixa marka xadiidkana saxiixa muslim ayuu inooguba sugan yahay marka xadiidka intantiisa dambe xumayd awiil waa nin aynu marar soo marray axmed ibnu salama waa ninkii anas badan wax ka warinayay laakiin maanta waxaa bakr ibnu cabdilaahi iyo cabdillahi ibnu rabax baa ku wada sugan marka waxa ay tahay taas xadiidkan sanadkiisa saddex nin oo taabici oo taabiciintii kamida ah ku sugan xumayd awiil waa taabici bakr ibnu cabdillaahi ilmusani waa taabici cabdillahi ibnu rabaxna waa taabici labada nin cabdillahi ibnu rabax iyo bakr ibnu cabdilaahina waa isku dabaqa oo waa in yarba waxoogaa ka weyn isaga waa dabaqada isagoo xumayd waa taabiciintii ugu yaryarayd kuwana waa taabiciintii dhexe oo kolay bakr bn cabdilahina waa nin dee iqo oo sabtiya ah, mutqin ahaa cabdillahi bn rabaxna rijaasha muslimiya buu kaa miday ama ninkaada waa rijaal sita rijaasha muslimiya nimankii azaariqada la odhan jira dhinta badnaabaa dilay can abi qataadata ana nabiya sala allahu caleyh wasalam wuxuu ihi saxaabiga abu qataada kaana wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay ana nabiya sala allahu calay wasalam kaana idaa carrabta marka uu dego habeenka aakhirkiisa bileynin adigu waqti habeena uu dego taqriisna waxaaba ay noqota yidhaahdan ruuxu marka uu socoto yahay la guuran gelayo habeenka gelinkiisa dambe degitaanka la degaa tacriis la yidhaahaa oo waa gelinka dambe habeennimo degitaanka la dega ruuxa musaafirka socotada guuran gelaya haddaba rasuulka ilaahay markuu waqti habeenoo habeenka gelinkiisa dambe aad dego laakiin weli dee waa bergi aanu gelinka dambowna welina aanu xoogaa ka hartay iyo waqtigu waagu bergi lahaa umbajaca waa jiifsan jiray calaa shaqihil ayman kollay dhinaca midig inuu jiifsan jeedsan jiran horey nusoo aragnaa dhinaca midig buu u jeedsan jiray macnaa rasuulka ilaahay madaxana dhulkuu dhigi jiray dhinaca midig dhulcan waxa weyaan muu u jeedsan jirayba waidaa carabta laakiin hadduu dego hadda eg degitaankana waa bacda markaa bacda miski la yidhahdo ama kelinkiisa dambe laakiin maxay tahay qubayda subxi subaxa waktiga ka horeeya un horyarowgiis ama waktigaa dee subaxa uun in yar ka horeeya uu dego dee waa qabdibaa la tasfiriye masaba uu taagi jiray diraaca dhunkiisa oo wadaca waa dhigi jiray ra'sa u madaxiisa calaa kafi macnaa rasuulka ilaahay markaa haddii weli wakti hagsan yahayna waa jiifsan jiray oo dee markaa waa kaci doonaanoo dee markaas muulahayn hurdada kula tegi doonto salaada subax waqtigeeda horeba waa u kacayo laakiin haddii waqti waagu uu dhow yahay oo in yar ay kaba hadhay waqtigu waagu beryi lahayd salaadii subax ay geli lahayd ay degaano intaasla doonadayna habeenkii oo dhan baa la socday waxaa dhici karta maalintiiba in la socday inuu yar jiifsado si aanay hurdadu ula tegin si aan salaada subax u dhaafin ayuu diraaciisa taagi jiray markuu dhulka saa ugu taago ayuu kafkiisana ballaadhin karo saasuu ku seexan jiray markaas saas u seexan jiray waa isagoo diraaxii sii taagay kafkiisiibuu ballaadiyay markaa madaxiisa ayuu baabacada korkeeda saa ugu dhigi jiray isagoo saasta macnii hagaag dhinaca dhilka ugu dhigi jirin si aanu hurdadii aanu dee waxa weeyaan aada usii dhexgelin oonay hurdadii ula tegin ayuu saa rasuulka yeeli jiray bal xadiidkan sida aan soo sheegnay waa saxiixa muslim buu inooguba sugan yahay ta inoogu suganna waa ilaalintii rasuulka ilaahay ilaalinayay iyagoo dadku daalan yahay in badanna soo socday haddana bal waqtiga bilowgeeda salaada waqtigeeda khaasatan bilowga si aan uba dhaafin iyo ilaalintaa bal salaada waqtigeedii loo ilaalinayo weliba waqtiga hore awal waqtiga loo ilaalinaya fadiilada leh iyo si rasuulka ilahay taa uguba dadaalayay dee inagana ay taasi tambih iyo baraarujin iyo adaansho inooguba tahay taas baa xadiidka inooguba sugan axaadiidaasi waa rasuulka ilaah bal u seexanayo dee imankana laba xaalaabad aragnay wuxuu markaa uu ka baqanayo salaadii subax inay dhaafto habeenkiibaabu dee soo jeed ku raagay kasoo qad iyadu ama wax kahaw kalu kuma jiray waagii baa dhow waanululooday dee san oo kale uu yeelo xataa iyaadu safarba ahaaninba dee gurigiisiiba haba joogo sidaa aduu u ilaaliyo unooban ruuxu uu ku hadiyayo ku fikirayo salaadii si aanay u dhaafin bal wixii dee uu markaa salaada ugu kicilaama ugu baraarugilaana uu laba yimaado aw maa jaa fii cibaadati rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay cibaadadiisii wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay waa cibaadadii rasuulka ilaahay ee uu laba imanayay cibaadad naqsa gaayatulkhuduuco dee waa camal kastoo dee ilaahay subxaana watacaala jeceliyu kaba raaliya cibaaday noqonaysaa kollay salaadiisiibaa way noogu soo horeyn umuuro kalena waan arki doonaa ijtihaadkii jaanibkaas dadaalkiisii xagga bal umuuraha iyo cibaadadiisi xukuba yimu baabkiisu yahay xadaana qutaybة bn saciidi wbshr bn mucaadi qaala waxay idhaaheen xadaana abu cawaanata can ziyaad bn cilaaqata can mugiiraة bn shucbata radi alahu canhu qaala anahu qaal marka wuxuu i bal sanad wada saxiixa bishr bnu mucaadkaas baan kollay raggan kala gaadhsiisnay laakiin dee qutayba ayaa uu la socdaayo xataa haddii la xadfo dhib ma lahaadeen xadiisku waana xadiidka saxiixa oo ah bukhaariyo muslimba ay wariyeen sheekuna kitaabkiisa kale markuu ku warinaya xasanu saxiixu kaba cabiro wuxuu hi mugirat bnu shucba salla rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa salaad buu tukaday waa salaadii dee uu tukanaya habeenkii macnaa waa ku dadaalay dheeraaday xasanta faqad qadamaahu ay wastamara calajti calayha salaadii buu daa'imay ku sugnaaday dheereeyey xasanta faqad ilaa ay barartay qadamaahu labadiisii qadam oo dee taagnadii badnayd in badan uu taagnaanayay in badan uu rukuucnaanayay ayaa waxaweyaan ay gororeen oo lugiisiyo markaasa dee intii hoose qadamyadiidoodii soo dhan ayaa barartay oo konkoldee saa riwaayo kale kuba timi dildilaacday faqiila lahu waxaa lagu yidhi atatakalamu haada ma waxan oo dee arinkan ah dee cibaadadan aad ku xeeldheeraanaysa iyo kulfadan iyo mashaqadan intan leeg ayaad isu kalifaysaa ood adigu adkaysanaysaa ood taxamulaysaa naftaada inaad kuga xambaaraysaa walxaal qad hafara uu dhaafi allahu ilaahay laka adiga maa taqadama wixii horeeya min dembika dembigaaga iyo wamaa taahara kii dambeeyaba mayadoo ilaahay dembigaagii horeeya dembigii dambaba dhaafay liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taakhar oo dembigaagiiba ilaahay kaa wada dhaafay wax lagu qataaba aanay jirin ayaad dee naftaadii kulfada intan leeg iyo mashaqada intan leeg ayaad ku xambaaraysaa dee aad naftaadii uguba kalifaysaa ama tan saasay kuma yidhaaheen dee waxay u qaateenba ruuxu dee inuu laba yimaado daacada uu ku dadaalo waa dee si dembigiisa loo dhaafo ama isagoo dembigiisii kaba baqanaya rasuulku markaa wuxuu ihi salawaatullahi wasalaamu caleyh qaal afalaa akuunu miyaanan ahaanahayn cabdan shakuura macnaha furku markaa alcibaada iyo inaan cibaadadanu ku xeeldeeraada miyaan iska daaya oo markaa falaa akuunu aanan noqonayn cabdan adoon shakuuran shukri badan oo ilaahay adiyo goor kuba shukriya wuxuu rasuulka ilaahay uu sheegu kuba baraarujiyey arintan iyo cibaadadan uu ku xeel dheeraanaya inaanay ahayn dembi isagoo ka baqanaya ama le dembigaagii ha lagaa dhaafo ee arrin kalaa jirto oo ah ilaahay subxaana watacaala nicam badan buu ugu nicmeeyey wuxuu ugu nicmeeyey nicmo aanu cidna uguba nicmayn oo marka la eego fadliga ilaahay isaga ugu tafadulay iyo wuxuu ugu nicmeeyey way ka wen yihiinba khalqiga kale nicmooyinka loogu nicmeeye wa kaana fadlullaahi calayka cadiima bal markaa fadligii ilaahay uu dee isaga ugu tafaduliyo nicmadii siiye taasna waxay keenaysaa shukri aad iyo aad u badan oo dee aad iyo aad u siiya markaa badan ayay keenaysaa inuu rabbiguba shukriyo markaa wuxuu yidhi oo rasuulku u cadeeyey cibaadadan iyo arrintan aan arkaysaani waa dee in bal matalan shukri aan rabbi subxaanau watacaala ugu shukreeyo waxaa uguba nicmeeye arrinku maaha un cibaadada in loola yimaado ee dembi in laga baqanayo ama dembigii halagaaga dhaafo in loolaba yimaado isla markaa waxa ay tahay oo bal saasuu yidhi xadiiskuna duruq kale ayuu leeyahay riwaayaad kale inoo iman doona bal taasna waanay daasiraacinaba xadaana abu cambaar bn alxuseyn bni xuraysin qaal akhbarana alfadl bnu muusa can maxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata radi allahu canhu qaal anahu qaal abu camaar usayd bn xuraytaraan usoo aragnay fadl bnu muusana waa nin ku shuuroobay ama nusadiisa ay tahay alfadl bnu muusa sinaani waana atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey waana nin iqa a weeye oo de nin iqa ah oo fadl bnu muusa sinaani laydhaa ama maxamed ibnu camri waa nin taabiciya oo kolay bal maalan se maxamed ibnu camr ibn calqama adugu waa nin atbaacu taabiciintii kamid aan leeyahay kolayna xifdigiisu saa umaba adka xadiiskuna dariiqiisa xasanunbuu kuba noqonaya laakiin xadiidka aynu kaba soo baxnay markaas saxiixay iyo duruqda kale xataa xadiidkan abu hureyre leeyahay umuurahaas ayuu saxiix kaba dhigaya ama saxiix likayrihi kuba noqonayo xadiidku waa xadiidkii hore inu sooba aragnay abu salamana waa cabdiraxmaan ibn cawfe qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waxa yusalii mid tukada xataa tarima ilaa ay bararto qadamaahu labadiisa qadam waa sida xadiidkii intafaqat tii unbay laba mid tahay tarimana waa warimo ficilkaasa warabkanba uu kaba yimi waram waasadaba fara kamida ficilka warima markaa yarimu oo dee koley xarafunbaa noqon markay noqoto dee mudaaricii dee wax dee markaas dhacay uno wowdiibaa dhacday markaa imaka ama dee waxa weeya minfadii ficilkunbaa dhacday xataa tarima ilaa ay ka bararto qadamaahu labadiisa qadamood taagnidan dheer ayay barari jireen oo markaa uu gororo qaala wuxuu yidhi abu hurayra faqiila lahu rasuulka ilahi ba waxaa lagu yidhaha tafcalu miyaad samaynaysa hadaa ficilkan miyaad samaynaysa bal xalqada jaaka uu kuu yimi oo ilaahay xaggiisa kaaga yimi in allaha ilaahay qad afara laka maa taqadama min dembika wamaa taahar qaala markaa rasuulku wuxuu yihi afalaa akunu cabdan shakuura addoon shukri badan oo rabbi had iyo goor rabbigii kuma shukriya miyaanan ahaanahayn waayo bal markaa waxa ay tahay dee waa cubuudiyada xaqeedoo la gudanayo ayaa keenaysa iyadoon dembiba la eegin ee cibaadada badan ee rasuulka ilaahay kuba xeel dheeraanayo waa adaau xaq alcubuudiya iyo shukri ilaahay nicmada badan ugu nicmeeyo kuma shukreeyo ayuusaa isagoo xataa waqtiyadii dambe dee weliba uu aadna u weynaaday ayuu la iman jiray xadiid oo kan lamidina waa kan uuna waa xadiidkii oran iyo riwaayaadkii xadaana ciisa bn cumaan bn ciisa bn cabdiraxmaan ramliy qaala xadaanii cami yaxya bnu ciisa aramliy can ilacmashi can abi saalixin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal kolay labada nina hore hore umaynaan soo arag ciisa bn cumaan ibn ciisa bn cabdiraxmaan ramliyo bal markaa kolay waxa weeyaan waa nin kitaabkan tirmidi buu isagu riwaayo ku leeyahay aadna waa nin u dambeeyo oo bal matalan sheekan tirmidahaba ahaado kolay iyo marka la eego xagga ruwaada marka usuusha inooguma sugan ee qolooyinka ugu dambeeya malaa dabaqa keliin kama dambayso dabaqada koob iyo tobanaad marka laga taqsiimka xaafid marka laga tansiicisiyo suuqa iyo dabaqaadka amaa yaxya ibnu ciisa rambi waa nin rijaasha muslimna kaba mid ah kollayna sanadkiisa adigu aimada kala duwan ilaa dhowr imaam ay daciifiyaan laakiin imaam cijri la yidhaahna uu tawsiiqiyaaye bal xadiidka waa nin rag kale kala duwanba daciifiyo ninkan la yidhaaho yaxya ibnu ciise walow ninkaa horeba saduuqun uu yahay laakiin yaxya ibnu yaman la yidhaahaa xadiidka kala wariyey acmash isna kaba wariyo ibnu maaja kitaabkiisa sunantaa inooguba sugan taas baa waxay keentay inuu albaani tacliiqa uu ku leeya sunanta ibnu maaja xadiidka uu tasxiixiyo kollayna waa shawaahidaa kale waayo xadiidkaa saxiixay iyagu dee shawaahidiisa xadiidkana dariiq labaad oo nin kaloo isaguba aan saa xoog badnayn oo ku raacay iskabaya sheegayaan baa jirto de malaa xasan kama bateen laakiin dee shawaahidan kale uu leeyahay iyadoo mutaabaca meesha ay jirto ayaa keentay asalka xadiidka in la tasxiixiyo ama uu saxiix noqdo axmashna imaamkii macruufkaa kolay dee waa laqabkani magaciisa sulayman ibnu mihraan baa la idhaaha laakiin dee laqabkiisan oo de malaa waa ceeb xaggan indhaha un oo dadka hadiyo goor dee ilmadu ay ka da-do oo kale uune ama indhahooda yar qoyan yihiin way taas ayaa camashku uu yahay waxa weyaan sulaymaan ibni maryam balero xaafidada marka la eego istiqaar anas ibni maalikiyo buu arkay kole riwaayadtaasa male wuu arkay anas ibni maalikiyo saa daraadeed waa taabiciintii ayaa lagu tiriyaa mua siqaaru taabiciin mid xaafido weeyaan oo xufaadii waqtigiisiya abisaalixna waa ninkan macruuf bi abusaalixee dhowra meelahan gala laakiin ninkaa iyo goor abu hureyre ka warnaya rijaalu saxiixayna kaba mida waa nin ay dakwan magaciisa yidhaahaan koley laba xeha samaan iyo ayzayaad waa xirfooyinka jirkiis waa kii subaga iibinaya ama saliidda subaglihii ama saliidlihii asamaaniya taasna waa la idhaha lakin waa dekwaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yaquumu mid istaaga uu kici jiray muxuu kacayaa salaad oo arda xaal uu tukanayo salaad habeennimo hagidaasu ku raagi jiray xataa tantafika qadamaahu ilaa labadiisa qadamma ay bararaan taas lahu waxaa lagu oranaya tafcalu hada hamsadii istifaamka qadaran atafcalu hada miyaad samaynaysaan arrinkan walxaal qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar qaala falaa kuna cabdan shakuura bal xadiiska waa kaan riwaayaadkiisa horeba soo aragnay xadaana mxamed bn bashaari qaala xadaana mxamed bn jacfarin qaala xadaana shucbatu can abi isxaaqa can ilaswad bni yaziida qaala sa'altu caaishata radi allahu canha waxaa bal in yaro faa'iida ayuumaan sheegayaa raggan sanadka waa soo wada aragno taas iyada waa rag wada waa warjaashee saxiixa xadiidkan bukhaariiyo muslim baa wariye abu isxaaq waa imaam weyno aynu marar badan soo aragno camr bn cabdilaahi sabiici baa la idhahma abu isxaaq asabiici kunyadiisa su-aal iyo nisbada ayuu mashhuur kuba yahay waana nin taabiciya waana nin ah, fiqa ah nin caalimana weeye laakiin waa dadkii tadliiska lagu yaqaanay macnaa tadliisku waxay kaba dhigan tahay dee dadkan uu isagu xadiiska ninkii uu ka wariyu kolkol ka tegaa markuu kaba tago mid aanu kaba maqlin xadiiskoodii ay waasida u dhaxayso can yidhaahaa dadkaa iyagu tadliis kalena walow dee ay iyaguba maraatib leeyihin kuwa tadliiskooda inkastuu jiro ay tadliis leeyihin haddana riwaayadooda si kastoo wariyaana qaato oo dee axaadiistooda ay tadliisiyaan baa yar ama nin siqa mooye nin kale ma ridaan sida sufyaan ibnu cuyeyne oo kale ama riwaayaadkooda kale ayaa aad u badan waxay tadliisiyeenna waa yaryo waa imaan kuwa layskaba qaataa way jiraan kuwa dee iyagu bal matalan marka la eego cibaaraday adeegsanayaan la eegay sheekadooda wax ka soo naqlinayaan waata daabidka guud ee tabliiskana oo hadduu can iyo wax lamida la yimaadana xadiidkii waa laga joogsadaa ilaa bal la ogaanayo inuu ninkan ka maqliya kale waayo lafdiga can fulaan ma keenayso maqal kuma cadda inqidaacna sariix kumaha ah labada midna waa ixtimaalun oo nin aanan soo gaadhin oonan wax ka maqlin can fulaan waata kaga bilaabanina axaadiisa can abi hurayrata unaan ka bilaabanayno tahay isagoo sanadkii intii kale aanay jirin haddii uu laakiin xadaana akbarana idhahde sida kale koladuu suqa u yahay waa la aqbalaa laakiin arrin baa jirta waa inta doonaya inaynu ku yar baraarujiyo dee kole kutubtaa kalena ida karta shucba ninkan waa nin tadliiska ku adadkaabuu ahaa aadna waa ninka hadallada de ay yidhaahaan kolkol mubaalaqo ay ku tiriyeen tadliiska ay kaba soo noqdayamo laan azniya axabu ilaya min an udaliso haystaan ka jecla inaan tadliis la imaado iyo waxyaala saasaa lagaba soo noqliyaayo dee aad mubaalaqana ay guba tiriyeen marka arrinkuu lahaayo raggii sheekhyadiisa ka mid ahaa ee tadliiska lagu yaqaanay tadliiska lagu yaqaanay dee afkoodu eegi jirayo xadiis ama waxa wey ama weydiin jiro xadiis uu og yahay inuu samaaco asagoodii mooye mid kaleba kama warin jirin marka abu isxaaq oo kale iyo marka uu shucba kama warinayo dee markaa ragga lamidkaa acmash iyo raggaa shucba hadduu kama warinayo inkastaba aan ha la yimaadeen waxa weeyaan waa xadiidkoodii waa samaacun baa lagu yidhaaho ujeedadu isagaaba idhahdee raggaas waadba ka kaafeeyo macnaa sheekadiisa kama warin jirin raggaa tadliiska lagu yaqaana waxay tadliiseen kama warin jirin marka marka shucba joogo ishkaal ma jiro tadliiskaa dee abu isxaaq iyo raggaa lamidka ah ee laguma yaqaano shucbana uu wax ka wariyo tadliisku ishkaal ma jire waxa weeyaan samaacu baa lagu xambaara waa intan leeyay mukaalkan wuxuu asad ibnu yaziid oo dee nin mukhadrama ah caabidna ahaa saalixa iqana ahaa qaal saaltu caaishata ayaan weydiiye radia allahu canha can salaati rasuulilaahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii bileyli habeenimo uu tukanayey khaasatan waa waqtiga uu tukanayu weydiinaya waa salaadii habeenimo waa cibaadadiisa habeenimo ama tahajudkiisii waqtiga uu tukanayi jiray baanu weydiinaya taasaan weydiiya caaishana waa dadkii dee xaggaa uguma khibro badnayd ee dadka kaliya ragga kaleba kaba taqaanayba dee bal saxaabada rasuulka kuwa la weydiiyata ibnu cabaas iyo ayaa i weydiiday ormakuu sheega dadka ugu yaqaana arrinkaasa ugaguwa caaisho caaisho weydiiye oo kale xadiid in yar inooga soo qaadan doono laakiin aad ugaba dheer muslim iyo markay noqoto ayuu saa kuma sugnayd marka waxay tidhi caaisha kaana yanaama awala leyl ee habeenka bilowgiisu seexanayay kollayna dee waa maha tukada dabadeed un weeye waayo isagaaba rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh waa nici jiray in salaada cishaayi horteed la seexdo waa cishaayi dabadi ayuu seexan jiray de in dabadeedna waa nici jiraybe kaana yanaama awala leyl uma yaquumu markaasuu dee habeenka intiisa hore markuu hurdo dee naftii waaba dee hawshii maalintii iyo soo jeedkii iyo dee jirkiina uu xaqigii hurdiisii hurdo intuu helay ka nasto ayaa uu kici jiray waa habeenka gelikiisa dambe salaada waa ku raagi jiray kol hadduu gelinkaa dambe kaco ama dee bal marka uu kaco waqtigaa dambe kaba kaco faidaa kaana wuxuu tukadaba faidaa kaana marka uu yahay ee uu gaadho min asaxari fi saxari mintuati darfiya weeye macnaafiye waa waqtiga suxuurta suxuurna waa habeenka aakhirkiisa weeye habeenka waqtigan dee suxuurtu ee kollayna waqtigan malaay waxa weeyaan aadaank habeenkeenan hore waqtigaa u dhacay inta ka dambaysan waqtigaas bay suxuurtu tahay ee waa habeenka aakhirkiisa uun fayda kaana min asaxri walow dee aadaankan dambe kolley waqtiyadii rasuulka ee labada aadaamna waqtiyadii dee la aadaamay oo kale kolley inta adig kaga dhawaayeen oo inta ay kaga habeenka aakhirkiisabaa saxar laydhaa faida kaana min asaxari aw tara wuxuu og yahay waagiibaa dhow salaadiibaa dee markaas subax baaba dhow waagu waa beryayaa witriguna waa iyo salaadii habeenimada waa intaa aan waagu beryin markaasuu ragcaddii ugu dambaysuu ku khatimanayay ayuu laba imani u witreeyey caaisha saasay tidhi marka maxaa ay u sheegtay waa habeenka intiisa hore waa seexanayay walow xadiid kale ay ku caddaysay iyadoo la weydiiyey ay tidhi min kulli leyla qad awtara rasuulu sala allahu calay wata habeenka dhammaantii kolo xagga hore uu kaba tukadayna waa jiray e, laakiin markii dambe watankiisi wuxuu ku dambeeyey saxarka iyo waqtigan dambe markaa markuu habeenkaa geli inta hore seexointa dambena tukado ee uu isdhaaho waagi waa dow yahay buu iska khatimi jiray waana sidii uu rasuulka ilaahay inaba faray oo faidaa khashita subxa fa awtir ayaa rasuulka ilaahay diyaa uma ataa firaasha uu gobashiisu imanayay fain kaana lahu xaajatun hadday xaaja ugu sugnaato ehelkiis oo eeg xaqa ilaahay buu horraysiinaya waa tahajudaya haddaba hadduu xaajo iyo dan u leeyahay xaggii reerkii inuu ehelkiisa laba kulmo alaqma biahlihi aqade waa u dhawaanayay ilmaanku waa dhawaasho ee laakiin waa la kulmaya weeyaano xaajada halkana waa jimaaciyo alaqma biahli macnaa qaruba min zawjati oo alaqma bishay macnaa qaruba minhu alilmaamu bishayna waa dhawida looba dhawaado alaqma bidembi haddii la idhaana ila lama waxa weeye waa asiibitaanka iyo kudhicitaanka laguma dhaco macnaa hadduu aduu ehelkiisa uu xaajo u leeyo doonayo inuu laba kulmood markaa waa u tegi jiray faidaa samica marka uu maqla alaadaana aadaanka uu maqlo waana aadaankaa dambe hadda ayuu wasada booli jiray waa aadaankaa dambe waa booli jiray rasuulkii ilaahay macnaa waxa wey isagoo habeenkii oo dhan soo jeeday markaa daalanba haddana waa nashaadka uu cibaadada u nashaadaysan yahay aanu ka wahsanahayn ayuu markaa aadaanka maqlaba si himo iyo nashaad ku sugan u kici jiray waa booli jirayba fain kaana junuban hadduu janaabaysan yahay afaaba oo shubayo caleyhi korkiisa minalmaay biyo wax kamidu ku shubayo waa maydhanaya wailaa haddii aanu isagu wax janaalo alahaynna tawadaa waa weysaysanaya dee haddii aynu xadiidkii ibnu cabaas ku soo marray inaanu weysaysanna waa laba xaaluu lahaa waxa suurtagala dee hudo un waxaan ahaynba inuu weysadiisii hore ay kuwa burtayna waa suurtagalbe tawadaa waa weysaysanayay wakharaja waxaanu u baxayay ila salaati salaada dee intuu labada ragcadood ee fajriga guriga ku tukaday dabaystay dee ahayd caadadiisu ama sunnihiisu ay ahaayeenba taas weyn xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey kolley umuuro kala duwanna xadiidka waa inoogu sugan yahay laakiin dee macnihiisu waa daahiranba dee umuurta inooguma sugan ay watabada ay kaba cabirtayna waa ihtimaamkii cibaada rasuulka ilaah uu ihtimaamayey aanu dee wahsanahayn ee si nashaad dee isagoo de habeenkii oo intii badnayd ama ama in badan habeenkii kamida soo jeeday deanaba si nashaad looguma kacayay oo dee taas oo de ayaa xadiidka inooguma sugan xadaana qutaybat bnu saciid can malik bni anasin xadana isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadana macnun can maalikin can maqramata bni sulaymaan can quraybin can ibni cabaasin xaagii horay noo soo maray oo imaka qutaybat bnu saciid baa sheekha tirmidi ah qutaybadna waxa u sheekhaa maalik baa u sheekha ibnu anas sanadkaa haddaba sanad labaad oo isaguna maalikun soo gelaya oo sheekh labaad uu leeyahay kaba wariyeybaa intaanu matigii gaadhi buu doonay inuu sheego xaqdan waxay ka dhigan tahay litaxwiil waa wareegitaan sanad laga wareegayo sanad kale loo wareegayo marka la gaadhana waa la aqriyaa xataa mufradadaa la aqriyaa xadaanaa qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin saxiixiisana way ku badan tahayba waxadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu isaguna waa sheekh tirmidoynu marar faro badan soo aragnay xadaanaa macnan can maalikin marka maalik bay labadii sanad isugu yimaadeen laakiin waa caaliya naasilo sanadkaa hore sanad caaliya weeye oo tirmidi qutaybun baaba u dhexeeye iyo maalik sanadkan labaadse laba nin baa u dhexeeye isxaaq iyo macnio ka baa naasila laakiin waa raggii istiqaadka ahaa macnina marka la eego dadkii axaadiista imaam maalik aad u dabdiyey iyo asxaabtiisii raggii ugu idqaabka badnaa ayuu macnal maciisa aadku kaba mid yahay maalikiyuu ka warinaya can makhramat ibni sulaymaan waa nin isaguna siqaaru taabiciin kaba mid ah weeyo siqaa kuraybna waa ninkii dhawadiin soo aragnay can kurayb can ibni cabaasin xadiidkii markii dhawayda wayna lahaa wa fiihi qisatun waa tan qisadii xadiidkii markii dhawayda ah, inuu ka soo qaatay rasuulkii ilaahay uu seexdo uu quuriyey ee uu lahaa qisa ku sugnayd waa ka imika qisadii waawatana casharkii ku soo gaadhnay qaarka waa dheeryahay isaga dee yaan ku dayn doonaa biidni illaahi tacaala wuxuu hi anahu ahbarahu ibnu cabaas kurayb buu u waramay oo wuxuu ugu waramay anahu ibnu cabaas waa kan qisadee faata wuxuu u hoyday cinda maymuunata maymuune agteeda ayuu ku beriyey wahiya maymuunana khaalatuhaa baryartii weeye waa maymuuna bint alxaaris um lmuminiin hooyadiina lubaaba bint alxaaris bay ahayd markaade umulfadl waa walaasheeda oo weliba isku dee abiyi hooye ahaayeen taas bay ahaydbo iyada iskuwad kole dhowr dumarana way ahayn baa isku abbaan kuwa isku xagga hooye way jireen dumarkan walaalo ahaa waa tan macnuuna waa maxay ibnu cabaas ninka caaqilkee ilaahayna siiyey qalbiga aquulka ayuu ahaa maqaangaadin laakiin waxa weeye wuxuu yimi gurigii habaryartii waa rasuulka ilaahay gurigii rasuulkuna habeenkaa guriguu joogay oo guryihiisa kale kumuu maqnayn kolle hooy habaryartiina daahir may ahaynba wuxuu u yimi rasuulka ilaahay bal cibaadadiisa habeenkii inuu dambiyo oo uu eego markaasaa waa kan qisadii liannahu baata cinda maymuunata waya qaaladka qaala wuxuu yihi falajaxtu waa siirsaday dee gurigoo laba bakti ma jiro waa baktikaa keliya uun waa guryaha yaryaree koobanba meel kaluu tagaa ma jirto waa habaryasiiba laakiin dee maxram bay isaga u tahay oo maxramkiisii weeye habeenkaasna daahir may ahay fii cardin wasaadati barkinta ama barkimada ballaarhkeedaan ku seexday oo barkimadan dee aan ku seexano dhinac waa ay u dheertoo duul buu noqon dhinacna waa ruuxaa ruux jeliy uu madaxa saari karo maca ardigeedu dee ruuxkeeyubaaba badkan kara markii barkimadii lasoo dhigay aqalku gogol haysadoo jirte ayuu barkimadiibuu xagga intan ballaadkeedu madaxii sii dhigay waana la seexanaya wabajaca ah uu jiibsadayoo rasuululaahi sal lahu al wasalam rasuulkii ilaahna fii duuriha isagana barkimadii unbuu la barkaday laakiin xaggii ay u dheerayd ayuu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh barkimadiibuu kaga seexday oo uu ka barkaday fanama rasuullahi sal lahu ala waslm rasuulka ilaahay baa seexday ibnu cabaas qaran buu leeyahy waa ilmo yar dhici karto waxaaba aqoona qayrulada laakiin haddana ma seexano intaa waa soo jeedin waxbuu sugaya xataa ilasho safar markuu kala magno ee layidho aw qablahu biqaliilin ama uu ahaaday qablahu qabla nisfi leyl biqaliilin in yar nisfuleylka kama horayso aw bacdahu biqaliilin aw bacdahu ay bacda nisfi leyl biqaliilin ama habeenka u kala markiisii ay in yar dhaaftay in yar bay ka horreysay ama way dhaaftay ama waa waqti ee waa taxawaa taqriib eh ayaa ka seeqada rasuululahi sal lahu alay waslm isagu ma seexada laakiin waa ninkaa hurda jiifa ee adiwaa jiifa hurda waa iska dhigayaa laakiin wuxuu eegaya bal waxa dhici doono fastayqada rasuululahi sal allahu alay wasalam fajacala wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo annooma hurdadii an weji macnaa uu marmaran iyo rasuulka ilahi baa idhii marmartay asartii noonka ayuu indhihiisii kaga masaxaya wa qara'a waxaanu aqriyey alcashra alaayaati alkhawaatiima min suurati ali cimraan tobanka aayadood ee suuratu ali cimraan u dambaysa ayuu rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh ina fii khalqi samaawaati walard ka bilaabanta ayuu rasuulku aqriyo dee maraa ah sunnada ay tahay ruuxa soo kace taajudiya uba ubakaca iyo inuu bal matalan markaa uu aqriyo kuwaas oo rasuulkii ilaahay ayaa taasu aqriyay uma qaama wuu kacay markuu intaa uu fadhiistay cindhii buu marmartay ama isaguna waa eegaya intaa waa arkaya laakiin inu hurdaaba la moodaya tobanka aayadood buu aqriyey markaasuu dabadeed kacay uma qaama ilaa shan min qarbad buu u kacay mucallaqin laalaaday oo meel buu dee sugnaa shamliguna waxa weyaan waa qirbada ama qarbat kabaaliga ah weliba kabaaliga ah ayaa shami lagu magacaaba inta badan biyaha iyobay kaa ku qabowjisan jireen ee dhulkaa kulubay ku qabowjisan jireen markaa meel buu sugnaa shamigiibuu u kacay mucallaqin fatawada'a waa weysaystay minha eeg markii hore mucallaqin waa shamigii nactigiisii ama sifadii waana mudakar oo mucallaqatin lama odhan mucallaqin badan baa xadiidka ku yimi iminkana damiir baa u laamayo shannigiibuu u laamaya maxay dhacday fatawada'a minha daahirku wuxuu aha minhu markii horeba waa la tadkeeriye laakiin waxa weya dee shannigu macnihiisa laftigiisu waa laftiga mudakarka haddaad macno ahaan eegno iyo laftiga kale iyada lafidkee la waa qirba ayuu noqonayaa qirbana waa lafdi mu'anas oo imakana qirba ahaan baan ugu celinaynaa damiirkii marka horena lafdigiisad ah shani ayaan ugu celinay bal markaa waa wax keliya uun damiirka iyo sifadu halkay u kala u laabmayan faaxsan rasuulku kiibuu intuu dee naaskii fure ama weel biyo kagaba ayuu weysadii fiicnayay si fiican u weysaystay oo isbaaqiila uma qaama uu istaagay yusallii isagoo tukanaya yusalli xaalu tukanaya qaala cabdulahi bn cabaas baa wuxuu yidhi faqumtu waan kacay ilaa jambi manaa de hadda wixii hore uu sameeyey waa sida de xadiiskaba riwaayadkiisa inoogu sugan intii uu rasuulkii ilaahay la yimi waa la yimi uu soo weysaystay dee iskama gelin uunba walow aan leenahay buu hurdinba markaasaan istaagay rasuulkii ilaahay dhinaciisii baan istaagay waana dhinacii bidix buu joogsaday fawadaca uu dhigay rasuululaahi sallahu cala wasalam yadahu gacantiisii alyumna midig buu calaa ra'si waa isagoo xaggan bidix kaba jooga ayuu rasuulka ilaahay gacantiisii midig buu madaxii ibnu cabaas oo yar buu saaray uma akhada wuxuu qabtay buui biudunii dhegtayda alyumna midig waa dhegta xaggiisa soo xigtee midig xagga bidix buu ka jooge ayuu saa intuu qabtu fatalaha ayuu maroojiyey saasuu u maroojiyey waaba dee tanbiihkeed isaga waa ilmo yaroo dhici karta inuu duuloodayaba geed kale dhamay arrin kalaa jirta oo mowqifkii marka uu macmuum keliya ay tahay ma aha rasuulkuna sida xadiidkaa riwaayadkiisa kale inoogu sugan uu soo wareejiyey xaggiisa midig buu soo joojiyey si uu dee mowqifka ruuxu marka imaam iyo maamum ay tahay ee inuu midigtiisa joogsado weeyaane uu halkii uu joojiyo saasuu yeelay eeg rasuulka ilaahina markii hore kumuu talagelin inay cidi ku xidhato waa lagu xidho dhib ma laha salaadiina kol haddii ayna waxa weeyaan sunniina ee marar kala duwan badan oo barhkood aynu saba aragnay baa rasuulka ilaahay iyadoo salaada kuwii jamaacada loo jideeye ay tahay ama jamaacadu asalka ay u ayuu jamac ku tukiyo salaadahaasba dee jamacii waa bannaanyah allahuma dee in raatib laga dhigto jamaca raatiba lagaba dhigto taas baa la odhanaya dee markaas ma aha dee sunnihii rasuulka ma aha waxa weya jamaca marmar dhaca sunnana lagu jamaacaado marar kala duwan iyo meelo ka duwan bay rasuulka ilaahay kaba dhacdo shay jaa'isa weya markaasuu fasallaa ragcatayn eg wuxuu tukaday laba ragcadood uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn qaala macna wuxu uhi sita maraatin lix goor oo muxuu tukaday rasuulka ilaahay laba ragcadood waa salaamo naqsaday haddana laba haddana laba haddana laba haddana laba haddana laba labiyo toban ragcadoodoo uu dee kala googoynayo kollay salaada habeenimada fadliga badani waa iyadoo la kala googoyo rasuulka ilaahay baaba yidhi salaatulayli matna matna salaada habeenimo laba laba laakiin de way banaan tahay ruuxu inuu shan israaciyo inuu toddoba israaciyo inuu sagaal israaciyo intana rasuulka ilaahay way noogaba sugantay kolle kitaabkana waxbaa ku arki doonaa taasna way banaan tahay e laakiin maxaa asala maxaa fadli badan camal ziyaadaaba ku sugan oo tasliimtan iyo taxriimkan kolma soo noqonaya marka kale la israaciyana kuma sugnee waa camal ziyaado kuma sugan eh waxaa fadli badan markaas in labalabadaa lagaba dhigo waxaananaynag labiyo toban ragcadood weeye uma awtara haddana witrigii buu tukado markaa saddex iyo toban ragcadood buu tukaday labada hore waxaa dhici karta kuwa uu xadiis inooguba iman doono in lagu furfurto salaada habeenimo inay tahay koley kuma fasirana halka barkood siay ku fasireen labadii ragcadood ee cishaaga inay wax daliilo taa looma hayo ee bal rasuulkii ilaahay saddex iyo toban ragcadood inuu tukada way inooga sugan tahay dee koob iyo tobanna way inooga sugan tahay inka yarna way inooga sugan tahay koleyna xadiidkan baa bilow ah caaisho xadiidkeeda markan gaadhaa rasuulka ilaahay koob iyo toban kama badina markaasaan arki doonaa oo de waalakan waxa weeyaan waa taas xasba cilmi yahay iyo inta badan e waqtigu ka badiya waa jiraa saddex tobankana xadiidkan baa inoogu sugan xadiid labaad xadiid caaisha intuba way jiraa saddex toban uma farasma dajaca ee kuu jiibsaday rasuulka ilaahi waa tan markii uu lahaa inta dambe uu quuriyeyba markiiu intaa dhammaystay ee uu witriyeyna ayuu jiibsaday xataa jaaa almuadinu ilaa muadinkii uga yimid faqaama rasuulka ilaahi baa markaas istaagay fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud buu tukaday intii hore inooguma isnayntaasi waa labadii ragcadood ee sunnaha subaxa guriguu ku tukaday uma kharaja uu baxay rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu calayh fasalla subxa salaadii subaxee looguma uga yeedhayay ee muadinka u ogeysiinayay bilaal buu ahaaye ayaa uu tukaday oo dadkii uu tukiyey bal kole xadiikuna axaadiista kalena way noo sii socotaa xadiis ibnu cabaasna ah waa inooguba siixiga waana inoo socon doona allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an